alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla aali muxamed tartiib اladila wa tarjiixu bacdiha calaa bacdin adilada sida loo kala horraysiinayo iyo sida qaarkeed qaarka kale looga arjaxayo baa halkana lagu baxsinaya ama laga hadlaya waa laba mawduuc wuxuu ka horaynayaa qeybta tartiibu aladila aladillatu jamcu daliil erayga adila waa daliil jamaceedii weeyi waa daliilu adila wاlmuraadu bihi huna ma tahbutu bihi alaxkaamu alsharciyaةu min alkitaabi wالsunnati wاlijmaci wاlqiyaasi wa qowli الصaxaabiyi wاlistisxaab halkan waxaa looga jeedaa adilo erayga ah lafdadaa waxaa looga jeedaa lafdiga ama eraygaa waxaa looga jeedaa maa tahbutu bihi alaxkaamu asharciya kay ku sugnaanayso axkaamta sharcigu ay ku sugnaanayso ayaa looga jeeda oo min alkitaabi kitaab ahaaday aayad qur'aana wa sunnati sunno ahaaday xadiis nebi sala allahu alayh wasalam walijmaaci ijmaac ahaaday culammada islaamku mas'aladay ku ijmaacaan waalqiyaasi qiyaas ahaaday waa qiyaaskii saxiixa ahaa wa qowli saxaabiyi saxaabiga odhaahdiisa ahaaday oo saxaabigu wuxuu yidhi ahaaday mukhaalifna aan lo ogeyn walistisxaabi weheshi ahaaday sida marka bara'atu alasliya in la weheshado oo istisxaabi alxukm اlasli eh, marka adilo ashyadaasaa looga jeeda wاtartiibu fi اlugati tartiibtuna luqada gudaheeda jaclu waaxidi min shayayni aw akhara waa mid in laga yeelo min shay-ayni laba shay ka mida laga yeelo aw akhara ama markaa wax ka badan laba wax ka badan in mid ka mida laga yeelo fii rutbatihi mid ku sugan derajadiisa iyo rutbadiisa allatii taasoo yastaxiquha u mutaysanayo yacnii meeshuu ku habboon yahay shayga in la dhigo ayaa waxaa la yidhahdaa tartiib baa la yidhahdaa jaclu shay fii rutbatihi rutbadu waa derajada wa macluumu ana aladilata asharciyata mutafaawitaة fi اlquwa waxaa la ogsoon yahay in daliilada sharcigu ay ku kala tagan tahay xagga xoogga oo ay kala xoog badan tahay bacduha aqwى min bacd fayuxtaaju ilaa macrifati alaqwa waxaa loo baahanaya ka xoogga badan in la ogaado ayaa loo baahanaya liyuqadama calaa hayrihi cinda atacaarud si looga hormariyo calaa hayrihi kuwa kale looga hormariyo ka kale looga hormariyo cinda atacaarudi markay iska hor yimaadaan oo iscaaridaan marka adilada eh, sharcigu waa kala xoog badan yihiin oo isku xoog ma aha marka maadaamay kala xoog badan yihiin marka aynay suuroobi karayn in lagu wada camal falo oo ay noqoto mid in lagu camal falo waxaa marka loo baahanayaa ka xoogga badan in la ogaado si looga hormariyo ka kale laga xoogga badan yahay waayo caqlan baabaa lagu garanayaa siday u kala xoogga badan yihiin xaaladda in loo kala hormarinayo wa darajaatu aladilati asharciyati adilada sharciga derajooyinkoodu cala atartiibi alaati waa tartiibta soo socota bimacnaa waa sidaa loo kala hormarinaayo ee ay u soo socoto ee ay ku imanayso kow wuxuu ka dhigay alijmac martabada koowaad waxaa ku sugan daliilka ijmaaca liannahu qaطciyu macsuumu min alkhaطأ waayo ijmaacu waa mid macsuum ah oo laga dhowray oo laga ilaaliyey khata'a iyo gefka ayaa laga ilaaliyey oo ijmaacu gef ma noqdo waxaa lagu ijmaacay waa xaqun baatil iyo khata in lagu ijmaacaa ma dhici karto walaa yataطaraqu ilayhi naskhun mana geli kalo nasakhaadi geli kari mayso oo ijmaac waa la nasakhay ma suuragal aha waxaa la yidhahdaa alijmaacu laa yansakhu walaa yunsakhu ijmaacu wax ma nasakho isagana lama nasakho naasikh iyo mansuukh midna ma noqdo waayo naskhigu wuxuu ku yimaadaa adilada sharciga ah ayuu ku yimaaddaa kii dembeeyey inuu ka horreeyey markaa nasakhayo marka adilada waxyiga ayaa naskhigu ka suuragal yahay laakiin ijmaac ee aayad qur'aana iyo xadiis nebi toonna ma nasakhi karo naskhi waa ku tusin karaa oo deliil cala naskhi waa noqon karaa oo mustanadka u cuskan yahay inuu wax nasakhay ijmaacuna daalli yahay taasi waa dhici kartaa laakiin inuu naasikhi isagu noqdaa ma suuragal masale haddii lagu ijmaaco oo xadiis khilaafkii la arko ijmaac ku dhacay waxaa la odhanayaa ilaaba ilaa daliil waxyi ah oo nasakhay xadiiskan ayaa jira ijmaacuna daalli buu u yahay marka mustanadka uu cuskan yahay baa wax nasakhaye oo daliilka waxyiga ah ee isaga waxma nasakhin isaga in la nasakhaana ma dhici karto oo daliil waxyi ah oo dabadii soo arooraya ijmaaca ma jiro waayo ijmaacu marka horeba wuxuu guntamaya bacda wafaati nabiy sala allahu aley wasalam iyadoo nebigu nool yahay ijmaac ma guntamayo marka daliil waxyi ah oo dabadii imanaya ma jiro sidii markii hore lagu ijmaacay si khilaafsan in lagu ijmaacaana ma dhici karto oo iska daa in lagu ijmaacee lama khilaafi karo ijmaacii wuxuu noqonayaa shaygaa lagu ijmaacay mid waajiba in la raaco laa tajtamicu ummatii calaa dalaala sida xadiiskaba ku soo aroortay iyo adilada ijmaacaynu soo mar walaa yataaraqu ilayhi naskhun ijmaaca naskhi ma geli karo waalmuraadu bihi waxaa looga jeedaa ijmaaca halkan alijmaacu alqaطciyu waa ijmaaca qaطciga oo ijmaaca qadciga waa maxay wa huwa anudqiyu almanquulu bitawaaturi waa kii lagu dhawaaqay ee almanquulu la soo raray bitawaaturi tawaatur lagu soo raray aw ilmushaahadu ama la arkaayi bikhilaafi hayri kaas yani ka khilaafsani isagu markaa lama qadimayo oo yani kitaab iyo sunne lagama hormarinayo oo ijmaaca lama qadimayo ee ijmaaca la qadimayo kitaab iyo sunno laga hormarinayaa wuxuu noqonayaa ijmaaca qaciga laba annasu alqaciyu rutbada labaad ama derajada labaad daliilka joogaa waxa weeye waa naska yacni qaciga ah bimacnaa daliil waxyi ah oo qaci ah qaci faa'iidaynaya wa huwa nawcaani waa laba nooc waa mid laba nooc u saaxiiba naska qaciga ah kow alkitaabu waa kitaabka qur'aanka oo siduu ku sugnaaday waa mid go'an oo aan si kale aqbali karin laba assunnatu almutawaatira sunnada mutawaatirka ah iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ee darajatu tawaatur gaadhay iyaduna waxay tahay waa nas qaciyu hubuut ah oo sugnaanshaheedu uu go'an yahay aan ixtimaal kale aqbali karin wa hiya fii quwati alkitaab sunnada mutawaatirada ahi waxay ku sugan tahay kitaabka quwadiisa oo kaley ku sugan tahay liannaha tufiidu alcilma alqaطciya waxay faa'iidaynaysaa cilmi aan aqbali karin yani sidaasi khilaafsan oo qaطci loo nisbeeyey markaa kaasina waa naskii qaطciga ah, oo laba qaybood usii kala baxay darajada saddexaad daliilka joogaa waxa weeye waa khabar ulaaxaad waa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam oo aan derajada tawaaturka gaadhin ee waxa weeye nin ama laba nin ama saddex nin iyo wax lamidii soo wariyeen waa صaxiixo waa haabit waa sugan yahay oo nebigii waa ka sugan yahay salى اllahu aleyh wasalam laakiin derajadiisu waa aaxaad tawaatur ma gaadhin martabada ama derajada saddexaad ayuu ku sugan yahay xagga deliilka wa minha waxaa la hormarinaya alصaxiixu lidaatih akhbaarta aaxaadku way sii kale xoog badanta waxaa la hor marinayaa kii iskii saxiixa u ahaa oo wax kale oo uu taageersaday aan saxiix ku noqonin ee gaarkiisa iyo iskii saxiixa u ahaa baa la hor marinaya faasaxiixu ligayri waxaa lagu xijinayaa kii wax kaloo raacay saxiix ku noqday oo isagu iskii saxiixuma aha laakiin yacni dariiq kale oo uu garabsaday ayuu saxiix ku noqday wa saxiix ligayri faalxasanu lidaati waxaa lagu sii xijinayaa kii markaa iskii xasanka u ahaa faalxasanu ligayrih waxaa ugu dambeeya akhbaarta aaxaadka kii markaa wax kale uu garabsaday yani xasan ku noqday waa alxasanu ligayri darajada afraad waxa alqiyaas qiyaaska ayaa ah waa alqiyaasu saxiix oo qiyaaskii wuxuu u qaybsamaa faasid iyo saxiix buu u qaybsamaa waxaa loo jeedaa ka daliilka ah qiyaaska saxiixa ah baa loo jeeda wa cinda axmeda imaam axmed agtiisana yuqadamu waxaa la hormarinayaa qowlu saxaabiyi saxaabiga odhaahdiisiiyo qowlkiisaa laga hormarinaya cala alqiyaasi qiyaaska fii ixda ariwaayatayni canhu labada riwaaye ee laga soo wariyey imaam axmed mid ka mida marka lagu socdo waana riwaayada mashhuurada ah oo riwaayo kaloo odhanaysa maya qiyaaskaa la hormarinaya waa jira waa jirtaa laakiin riwaayadan baa markaa caan ah oo mashhuur ah fain lam yakun daliilu min hadii اladilati haddaanu markaa jirin oo xasilin daliil adiladan aynu soo sheegnay ka mida istusxiba الأصل waxaa la saaxiibsanayaa oo la weheshanayaa asalka wa huwa asalku baraa'atu dimmati waa inay dimmadu beri tahay min atakaaliifi takliifyada ay beri ka tahay oo bimacnaa wax saarani ayna jirin fa idaa tacaarada axadu haadihi hadduu markaa caarido oo ay iscaaridaan ama iska hor yimaadaan daliiladan mid ka midi maca alaakhari ka kale la jirkiisa ay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan qudima alaqwaa minha waxaa la hormarinayaa ka xooga badan ee adilada ka mida mawduuca mashaayikhdu ay kaga warramayaan halkan raximana allahu wa iyaahum waxay ku saabsan tahay adilada sharciyada iyo siday u kala xooga badantahay tahay ku saabsantahay waxaanay markaa u qaybiyeen adilada sharciga iscaaridi karta ilaa afar qaybood bay sheegeen qaybta koowaad waxay ka dhigeen alijmaac ijmaaca saynu soo aragnay waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo alijmaacu alqaciyu iyo alijmaacu dhanniyu ijmac qaci ah iyo ijmac dhanni ah ijmaaca qaciga ahi waa ijmaac aan ixtimaal ku jirin yani ijmacnimadiis xataa wax khilaafi kuma jiro waa laysla ogoliyey ijmaaca aaxaad ku sugnaado oo afraadi soo naqlisay oo aan tawaatur lagu soo naqlinin laba saddex baa soo raray culammada ka mida ijmaacaasoo kale qaطci ma ah culammada qaarkood baaba waxay leeyihiin yani marka ijmaac saxiixa noqon mayso oo xujo noqon maayo bacdi baa wasaare ta kale yani dee ijmaacaas dhanniga ahi lagu soo raray aaxaadkii afraadu soo naqlisay xadiiskii aaxaadka lagu soo raray kama xoog badna marka isaga ma suuragal aha ijmaac danni ah in la yidhaahdo waa la qadimayayo adilada kitaab iyo sunna laga hormarinaya in la yidhahda ma dhici karto ee ijmaacan e, isaga la yidhi isaga la qadimaya la hormarinaya haddayba wax caaridaan waa ijmaac qaci ah oo siduu ku sugnaaday waa qaطci ficli ma aha sukuuti ma aha cadamulcilmi eh, eh, bilmunaasic ma aha oo inaan khilaaf la ogayn ijmaac lama ictibaarin mid aaxaad lagu soo rarayna maaha waa mid qawli ah oo lagu dhawaaqay waxa baxday ficli waa mid tawaatur lagu soo raray waxa baxday in aaxaad lagu soo raro ama waa mid mushaahadoo la arko culammadii markaa inay ku ijmaaceen waaba markaysaga la arkaa waa loo wada joogaa yani wax ixtimaali kuma jiro ijmaaca sidaa ku dhacayaa ee qaciga ahi ee qaciyu subuudka ahi ee tawaaturka lagu soo raray ama markaysagaa mushaahadka ah ee la arkaayo yani nudqiga ah waa ijmaac ilaaba ilaa ama kitaab ama sunno la socoto ma suuragal aha inuu mujarad iska noqdo eh, sababta la yidhi kitaabkiiyo sunnada hadday aayad qur'aana ama xadiis nebi uu ijmaaca caarido ijmaaca la hormarinaya waxa loo yidhi waxay tahay aayadda ama xadiisku waxay aqbali kartaa inay mansuukho tahay oo aayadda la nasakhay oo xukunkeedii la kor yeelay oo la rafciyey xadiidkana in la nasakhay waa aqbali karaa dee ijmaacii naskhi kama suuragal ahoo in la nasakhaa ma dhici karto marka mid aqbali kara in la nasakhay iyo midaan aqbali karin in la nasakhay cinda tacaarudkee la hormarinaya dee waa in la hormariyaa kaan aqbali karin in la nasakhay oo waxaa loo hormarinayaa dee inay mansuukho taha lagu xambaaraya aayadda ama xadiisku saasaa markaa lagu xambaaraya ijmaacanna markaa daliil eh, yani wax iyo kama madhna isaga laftiisu adilo la socota oo yani ama aayad qur'aana ha ahaato ama axaadiis nebiba ha ahaatay saas laakiin ijmaacan danniga in la yidhaha kitaab iyo sunna laga hormarinaya ma dhici karto bacdi culammada ka mid oo iطlaaqa waa jiraan oo yidhaahda ijmaaca iyo adilada waxyigu hadday iscaaridaan ijmaaca waa in la hormariya oo ay ka muuqato ijmaaci dannigaha xataa inay gudagelinayaan muta'ahiriinta qaarkood inay saas yani tilmaameen waa jirtaa laakiin qowlkaasi sax ma ah saas aawoodee alimaamu shaaficiy raximah اllahu marka uu sheegaayo tartiibta adilada isagu wuxuu u kala hormarinayaa adilada waxa ugu xoog badan oo ugu quwo badan alkitaab waxaa ku xiga aلsunaة اlmutawaatira waxaa ku xigta aلsunaة اlaaxaad waxaa ku sii xiga alijmac marka ijmaca wuxuu ka dhigayaa almartaba aلثaaliثa ayuu ka dhigaya laakiin calى kuli xaal waxay ku sahlan tahay mashaayikhda qaarkood siday u dhigayaanoo ijmaaca qaطcigaa in kow laga dhigo ilaaba ilaa markaysaga adilada kalena way la socota oo mihaal looma helaayo ijmaac qaطci ah waan kitaab iyo sunna la socon yani lama helayo yani ijmaaca qaطcigaa waxaa loo tusaalaynaya un wuxuu noqonayaa waa shay markaa adiladii waxyiguna la socoto sidoo markaa imaamu shaaficiba wakhtiyada qaarkood ka cabiro ijmaacu waa kaanad caalim la kulmayn inuu sidaa inay tahay kuu sheega mooyaane ciddii ka horraysana ka soo raro yani waa nooca la yidhahdo macluum min addiin bidaruura diintaa daruuro loogu yaqaanaa waa sida salaada duhur inay afar ragcadood tahay oo salaada maqhrib inay saddex ragcadood tahay ashyaada noocaasoo kale ijma aciya ku sugan ijmac qaطciya ayaa ku sugan marka eh, de waana adilo eh, waa marka yani waa ijmaac sunno mutawatiria ay markaa la socoto wey qur'aanka kuma sugna in salaada duhr afar ragcadoodta lakiin aلsuna اlmutawatira laakiin sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam ee nebiga ka tawaaturtay ayaa markaa caddaynaysaa in salaadda duhur afar ragcadood almuhim alkhatbu sahlun oo markaad garato ijmaaca noocan ay sheegayaan inuu yahay noocii qaciga ahaa un inuu yahay ilaaba ilaa kitaab iyo sunna waa la socota haddii waxa weeye tacbiirka kale laga cabirana oo la yidhahdo kitaabkaa ugu horeeya sunnadaa ku xigta sunnaduna waa sii kala horeysa almutawaatira horaysa alaxaad baa dambeeya alijmac baa ku sii xiga waa sida imaamu shaafici yani markaa u cabiray adilada waxyiga waxa ugu xoog badan kitaabka qur'aanka oo waa qaciy hubuut qacinimada marka laga hadlaayo marna xagga hubuudka iyo sugnaanshaha qacinimada iyo daninimada laga egaa marna xagga dalaaladaa laga eegaa ma baa mise waa danni aayaadka qur'aankii qaar dalaaladoodu ay qaci tahay iyo qaar aynay qaci ahayn mid walba waa leeyihin bimacnaa qaaray ixtimaal leeyihiin oo si kale aqbali karaan oo macnihii aan ku go'nayn boqolkiiba boqol aan kugu tusinay laakiin dalaalada ixtimaal ku jiro oo sida iyo sidaba u fasirmi karta ama aqbali karta iyo mid sariix ku aho macna ku cad waa qaطciyu dalaala laakiin qur'aanku dhammaantii waa qaطciyu hubuut sunnada mutawaatiradaa ku sii xigtaa waynu soo aragnay tawaaturki iyo shuruudiisi kitaabkaanay la quwata oo la xoogta cilmi qaطciya inay faa'iidaynaysa liannaha tufiidu alcilma alqaطciya yani hubuudkeedii baa qaci ah laakiin dalaaladeeda ixtimaal bay yeelan kartaa waxaa ku sii xigta axaadiista aaxaadkaa axaadiista aaxaadkuna waa maraatib asaxiix lidaatihi baa uga xoog badan asaxiix lidaatihina waa sii kale xoog badan yihi yani waxaa ka mid ah mashhuurkii iyo mustafiidkii iyo casiiskii oo dhowrka dariiqba ay yihiin saxiix lidaatihi mid waliba uu yahay ama mid ka midi ah saxiix lidaatihi uu yahay kuwa kalena yani xoogaa markaysa markaa yani xasan iyo yani markaa xasan ligayrihi iyo yani markaa xasan lidaatihi ay markaa u qaybsamaan waa ka xoog badan yahay ka hal dariiq ku soo arooray dariiqaasina uu yahay saxiix lidaatihi oo tacadudka duruqda mutacadidka uu ku soo arooray buu kaga xoog batay marka صaxiix lidaatii baa sii kale xoog badan صaxiix lidaatii laftiisu hal dariiq ha ahaadee yani waa sii kale xoog badanaya oo kii صaxiixaynku bukhaari iyo muslim isku waafaqeen iyo ka midkood soo wariyey oo bukhaari keligii soo wariyey dee kale xoog badan ya yani kay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen baa ka xoog badan ka bukhaari la gaar noqday ka bukhaari la gaar noqday waa ka sii xoog badan yahay yani haaliban ka muslim la gaar noqday ka waxa weeye caalim kale ka waxa weeye markaa shardiga bukhaari iyo muslim ku asaxay baa ku sii xiga ka shardiga bukhaari ku asaxay baa ku sii xiga ka shardiga muslim ku asaxay baa ku sii xiga <clears throat> ka caalim kale oo culammada markaa xadiiska ka midi uu saxiixiyey baa ku kusii xiga wahaakada taasina waxay tahay waa sida haalibka ah waa ilaa axaadiista saxiixaynka waxaa ka mid ah axaadiisaan badnayn oo culammada qaarkood ay sixadooda ka hadleen oo ay markaa naqdiyeen marka kuwaasoo kale kama xoog badanayaan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey kagama xoog badanayaan yani xadiiskii kale ee saxiix lidaatihi ahaa marka leeyahay bukhaari iyo muslimkay isku waafaqeen waxaa laga reebayaa axaadiistii bukhaari iyo muslim lagu qabsaday oo xufaadda qaarkood ku qabsadeen ka daara qutniy wakayri baa laga reebay waxaa ku sii xiga alqiyaas axiix marka asaxiix lidaatihi ayaynu joognay صaxiix lidaatihi waxaa ku sii xiga aصaxiix ligayri kii hayrkii صaxiixu noqday bimacnaa xadiidkan sanadkiisu maala waa xasanu lidaatih dabeedna wuxuu helay dariiqyo kale oo kabaya ayuu helay oo iyaguna xasan ah ama dacfi munjabira markaa ku sugan dacfi kabmaya uu ku sugan yahay ama wax kabi kara wuxuu gaari karaa markaa صaxiix liayri صaxiix likhayri waxaa ku xiga alxasan lidaati alxasan lidaatina waxaa ku xiga alxasan likhayri wahaakada martabada afraad waa alqiyaas waa alqiyaas saxiix imaam axmed isagu wuxuu qabaa riwaayada mashhuurada ah qowlu saxaabiga iyo qiyaaska waxaa la hormarinayaa qowlu saxaabiga qowlu saxaabigaa la hormarinaya waxaa kaloo laga soo raray inuu yidhi xadiiska daciifka ah baa laga hormarinayaa qiyaaska oo in qiyaas lagu camal falo iyo in xadiis daciifa lagu camal falo xadiiska daciifkaa ah la hormarinayaa oo lagu camal falaya alxadiiu daciifu khayru min alra'yi buu odhan jiray min alqiyaas ra'yiga ama qiyaaska waa ka wanaagsan yahay laakiin waxay yidhaahdeen culammada qaarkood xadiiska daciifkaa laga hormarinaya qiyaaska markuu imaam axmed leeyahay kaynu inagu daciif u naqaano maaha waayo wakhtigiisii isilaaxu isilaaxaadku ma istiqraarin wuxuu uga jeeday xadiiska daciifka kaynu inagu hadda u naqaano alxasan aynu naqaano ama xasan ligayri ha noqdo ama xasan lidaati ha noqdo waayo nooc dacfiyaa ku jira dacfigaasi haddaanu ku jiri lahaynna wuxuu noqon lahaa saxiix maadaama markaysagaa nooc dacfii ku jiro dacfigaasina ayna gaadhsiisnayn in laga tago yani sidaas aawadeed buu daciif ugu iطlaaqay marka taasuu uga jeeday culamada qaarkood ay ku fasireen laakiin daciifka yani aynu inagu daciif u naqaano kaas in axkaamta sharcigaa ah loo deliishado ama lagu camal falo oo axkaam sharciga loo deliishado imaam axmed ma qabin laakiin ka inagu xasankan u naqaano ayuu daciif ka cabirayey taana saasaa laga jawaabay qiyaasku adilada kale waa ka dambeeyaa waayo qiyaasku ka fursan waabaa lagu sameeya inama alqiyaasu cinda adaruura siduu imaamu shaaficiba uu yidhi kitaabkiisa risaalada uu ku yidhi imaam axmedna uu ku raacay qiyaasku marka daruuradee laga firsan waayo keliya ayaa qiyaas lala imanaya marka daruuradu waa maxay daliil kalea la waayey waa dani kugu qabsatay ya daruuraa keensatay waa ka firsan waa marka inama alqiyaasu cinda daruura adiladii kale inta la heli karo qiyaasu looma dhaqaaqo laakiin adiladaa kale marka la waayo ayaa qiyaaska lala imanaya marka tartiibta saas yadaa tahay oo qiyaasku maqaamkaa ugu dhacaya daliil adiladaa ka mida marka la waayo baraa'adii asliga ahayd ayaa la weheshanaya shayga asalkiisaa loo celinaya asal maxaa u ah asalka waxa ah qofka inaan markaa takliif aanu saarayn daliil wax waajibinaya ilaa la helaayo inaan waxaasi waajib ku ahayn baa u asala dee haddii daliilkii waajibinayay la waayo waa in asalkii la cuskadaa asalkii loo noqdaa shaygu inuu xaaraan yahay inaanu ahayn keeba asala inaanu ahayn ba asala haddii daliil xaaraantinimeeye la waayo waa in asalkii loo noqdaa oo la yidhahdaa waa ibaaxa marka asalku istisxaabu lasli marka leeyahay waxaa loo jeeda baraa'atu dimmati min atakaaliif adiladaasi marka iscaarido oo qaarkeedba qaarka kale uu caarido ka hor yimaado waa in ka xoogga badan la hormariya waayo kaa xoogga badan baa markaa axsana muminiintii waxaa lagu ammaanay dee inay raacayaan daliilba ku ka wanaagsan yihin ya marka ka waxa weeye alaqwa ka xoogga badan baa markay iscaaridaan isaga axsankii ah marka isaga waa in markaa la hormarya tanbiih laa yaqacu tacaarudu bayna qaطciyayni ila ida kana axaduhmaa naasikha lilaakhari ma dhacaayo iska hor imaad laba daliil oo qaطci loo nisbeeyey dhexdooda iska hor imaad kama dhacaayo oo isma caaridayaan ilaa ida kaana axaduhumaa naasikhan lilaakhar inuu midkood yahay mooyaane ka kala mid nasakhaaya aw mukhasisan lahu ama inuu midkood yahay mooyaane ka kala mid khasisaya lianna kula qaطciyin yufiidu alcilma walcamala waayo daliil kastoo qaطci wuxuu faa'iideynayaa cilmi iyo walcamala camal buu faa'iideynaya yani yaqiin in loo ictiqaadiyo iyo in lagu camal falo fa idaa tacaaradaa markay iscaaridaan oo labadii daliil ee qaطciga ahaa iska hor yimaadaan tanaaqadaa way isburinayaan wاshariicatu laa tatanaaqad shareecaduna isma buriso walaa bayna qaطciyin wa danniyin daliil qaطci iyo mid danniina isma caaridi karaan lianna danniya laa yuqaawimu alqaطciya waayo daliilka danniga ahi uma beegtoomaayo oo uma dhigmaayo daliilka qaطciga ah bal yuqadamu alqaطciyu calayhi maa lam yakun mukhasisan lahu daliilka qaطcigaa baa la hormarinaya oo laga hormarinaya ka danniga loo nisbeeyey maa lam yakun mukhasisan lahu inta aanu ahayn mid khasisay aanu ahayn oo hadduu markaa daliilka danniga ahi sida xadiidka axaadka oo kale daliilka qaطciga ah sida aayad qur'aan oo kale u khasisaayo waa lagu khasisayaa oo caamkii iyo khaaskii way iskhasisayaan fayakuunu min baabi takhsiisi اlcaami kama taqadama wuxuu noqonayaa markaas caamka in la khasiso baabkiisa ayuu ka mid noqonaya sidaa soo hormartay falaa yutraku daniyu lagama tegaayo danigii liwujuudi اlqaطciyi xinayidin liwujuudi alqaciyi xiinaidin qaci inuu joogo markaas looga tegi maayo mihaalu dalika taa tusaalaheedu qowluhu tacaala waa hadalkiisu allah uu yidhi xurimat calaykum almaytatu waddamu waxaa laydinka xaaraantinimeeyey bakhti oo dhan almaytatu kullu maytatin bakhti oo dhan baa laydinka xaaraantinimeeyey waddamu waaddamu dhiigoo dhan baa laydinka xaaraantinimeeyey al baa ku jirta cumuum bay faa'iideynaysa fahada nasun qaطciyu hubuuti caamu dalaalati fi kuli mayta kani waa nas waa daliil qaطciyu hubuuti sugnaanshihiisu uu qaطci ahaaday caamu dalaalati tusintiisu uu ku tusinayaana ay caam ku ahaatay fii kulli mayta bakhti kasta wa kulli damin iyo dhiig kasta maca xadiisi uxillat lanaa maytataani wa damaan xadiiskii la jirkiisa uu ahaaday uxillat lanaa waxaa naloo xalaaleeyey maytataani laba bakhti wa damaan iyo laba dhiig ama almaytataani faljaraadu walxuutu labada bakhti ee naloo xalaaleeyey faljaraadu walxuutu waa ayaxa iyo kalluunka wa ama damaani labada markaa dhiig ee iyagana naloo xalaaleeyey falkabidu waixaal falkabidu waa beerka waatixaalu iyo beer yarada xadiiska cabdullaahi ibnu cumar markaa isagoo marfuuc sariixa ah ma asixin ee waa daciif oo cabdullaahi ibnu cumar uu leeyahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam uxillat lana maytatani wa damaan iyadu waa daciifu sanad ma asixinoo marfuuc sariixa kuma asixin laakiin wuxuu ku asaxay iyadoo min qowli cabdillaahi bni cumar uu yahay buu ku asaxay oo sanadku saxiix yahay saxaabigii mar hadday ka asaxday inuu yidhi uxillat lanaa maytatani wadamaani ama almaytatani faljaraadu walxuutu waama addamaani faalkabidu wاطixaal wuxuu noqonayaa yani fii xukmi lmarfuuc xujuu noqonayaa oo xukmu rafci buu yeelanaya waayo saxaabigu markuu yihi sidaasa naloo xalaaleeyey cidda xalaalaysay waa ayo dee waa ilaaba ilaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam xalaaleeyey marka wuxuu noqonayaa xadiisku xukmu rafcu leeyahoo waxay ka dhigantahy inuu nebigu yidhi nebigaa yidhi la odhan maayo laakiin macno ahaan waa iskala mido say taasi xujo u taha tanna xujo u tahay markaa wey marka aayaddii waa caam laakiin xadiiskii waa khaas aayaddii waa qaطciyu hubuut waana caamu dalaala dalaaladii caamka ahayd waxaa ka hor yimi xadiis markaa danniyu hubuut ah oo sugnaanshihiisu uu danni yahay xadiis aaxaad ah laakiin xagga dalaalada waa ka xoog badan yahay afraaddan uu sheegaayo siduu kuu tusinaayo waa kaga xoog badan yahay sida caamku kuu tusinaayo waayo caamku fardi kastaba ma wuxuu ugu dhacayo cala sabiil qaطci oo u tusinaya mise afraadda dhicitaanka uu ku dhacaayo oo uu kugu tusinayo waxay noqonaysaa dhanniyu dalaala inay dalaaladu dhanni tahay waa taa dambe weeye waa inay dalaaladu danni tahay oo fardi kastoo afraadda ka mid a si qaciya kuma tusinayo waxaa dhici karta wakhtiyada qaarkood in cumuum la iطlaaqo loona jeedo bacdi oo la yidhaahdo waa min baabi yani iطlaaqi alcaami wa iraadati alkhusuus wa iraadati alkhaas waxay ka mid tahay in caam la ilaaqo oo khaasna loo jeedo ixtimaalkaasi maadaama uu geli karo lama odhanayo fardi kastaba oo caamka ka mida wuxuu kugu tusinayaa yani si qaطciya lama odhanayo saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan haddii waxa weeye aayad qur'aan oo caam ah iyo xadiis nebi oo aaxaad ah oo khaas ahi ay iska hor yimaadaan waa la ysku khasisayaa waa jamci adiladii la kulminayo oo laysu keenayo marka waxay noqonaysaa in labadaba lagu wada camal falo marka khaaskana khaasnimadiisaa loogu camal falaya caamkana khaaskaa wixii ka soo hadhay baa loogu camal falaya marka labadii midna lagama tegin waa jamci baa lala yimi waana ixmaal lidaliilayn waa labadii daliiloo labadaba la wada camal siiy marka almaytatu oo caam ah waxaa laga reebay laba bakti ama almaytataani faaljaraadu walxuutu dhiiggii oo caam ahaana waxaa laga reebay yani markaa dhiiggii beerka iyo kii beeryarada ayaa laga reebay aayad qur'aana lafteeda waa loo deliishadaa kolley yani markaa inuu inuu bannaan yahay yani kalluunka bakhtigiisi inuu bannaan yahay marka waxa weeye xadiisa oo keliya kuma soo aroorine aayad qur-aan laftiisa waa loo hayaa marka uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamu marka acaamka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa tii aan la ugaadhsanay iyadoo bakhti aho sabaynaysa on la iska helay ama bakhtinimo uu ku soo tuuray acaamkana caynkaasay ku xambaareen ahlucilmiga qaarkood jaraadkana axaadiis kale ku soo aroortay baa jirtaa saxaabigii xadiiskii waa kii ku odhanayey hazawnaa maca rasuuli lahi sala allahu alay slam sabca hazawaatin na'kulu ljaraad markaa si kasta in lagu cunaayo ayuu xadiisku daahir ku yahay oo aan dakaat loo shardinayn in la gowraco inaan loo shardinayn wa ama adamaani falkabidu waاطixaal dhiigga laftiisa yani dee aayad kale ayaa qaydaysa oo yani dhiiggii ku qayday sifada marka masfuux inuu yahay qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yaطcamhu ila an yakuna maytة aw dama masfuuxa aw laxma khinziirin fainahu rijsu aw fisqa uhila ligayr اllahi bih marka masfuuxan maadaama lagu qayday waa muqayad mafhuum mukhaalafahana waxaa laga qaadanaya mafhuum lwasfiga hayru lmasfuux inuu isagu aanu xaaraan ahayn hayru lmasfuux inaanu xaaraan ahayn baa laga qaadanaya marka waxay noqonaysaa kii aan masfuuxa ahayna dareerayn ee dhiiggii fadhiyey ah sida markaa beerka iyo beeryaradu inay bannaan yihiin wakadaalika hilibka marka la kariyo xididada yaree ku jira hilibka marka ah, xididada yaree ku jira dhiigga ka madoowee ku qallalay isaguna dhib ma leh waain liannahu laysa bimasfuux saas aawadeed laazim ma aha inuu ruuxu yidhaahdo xididkaa waa iska saaraya mid laazima ma ah wa xadiiu maytati اlbaxri iyo xadiiskii ku saabsanaa ee badda markaa waxa ku dhinta ee ka mida waxaa gudaheedun ku noolaada ee aan markaa berriga ku noolaan karin wa huwa qowluhu sal allahu alayh wasalam waa hadalkiisa uu nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam fi lbaxri badda uu ka yidhi biyaha badda huwa ahahuuru maauhu alxilu maytatuh waa kuwuu daahirka ahaaday wax daahirinaya biyihiisu oo biyaha baddu waa ay xalaal yani waxa ku dhintaana uu xalaal yahay yani maytadiisa waxa ah waa wixii aan ku noolaanayn biyaha gudahooda mooye aan meel kale ku noolaanayn taasaa maytatulbaxri noqonaya hadduu berri maa'i yahay oo berri biyood uu yahay oo biyahana uu ku noolaado berrigana uu ku noolaado xalaal maaha walow baddaba ha ku dhinto laakiin bishardi waa inuu yahay biyaha markaa gudahooda mooyaane mid aan markaa debadda ku noolaanayn haddii biyihii laga saaro waa bakti waa bakhtiyaya ma noolaanayo kaasaa xalaal noqonaya laakiin kii berri maa'iga ahaa xalaal ma noqonayo xadiiskana dee sabab buu lahaayoo nebigaa la weydiiyey sala allahu aleyh wasalam markaasay waxay yidhahan yaa rasuulallah dee biyahaanu qaadanaa waa naga dhammaadaan oo de biyo waa weynaa anatawada'u bimaa'i ilbaxr biyaha badda ma ku weysaysanaa xaajada iyo baahiday u qabaana oo markay waayaanna way sheegeen nebigu wuxuu ku jawaabay sala allahu aleyh wasalam huwa atahuuru maa'uhu alxillu maytatuh miyaan la odhanayn calaa xasabi su'aal bay jawaabtu ku qaydmaysaa oo wakhtiguu tahuur noqonayaa waa marka ay biyo kala waayaan sida su'aashaba ku sugan jawaabtu waxay tahay maya la odhan maayo waayo kalaamkani waa kalaamun mustaqilun bilfaa'ida waa kalaam faa'iido yani markaa la madax bannaanoo iskiis cumuum u faa'iidaynaayo maadaama uu sidaas yada a yahay muqayad ku noqon maayo bixasabi su'aal ee istiqlaalkiisaa loo qaadanaya walow biyo ha la haysto ama yaan la haysan biyo kale ha la haysto ama yaan la haysane cumuumka xadiidka waa la qaadanayaa jawaabu su'aalba ha ku soo baxe laakiin kalaamku haddaanu ahayn mustaqilun bilfaa'ida aanu ahayn oo fahamka la ayaa uu ku xidhan yahay su'aashii waxaa la odhanayaa bixasabi su'aal buu noqonayaa oo asu'aalu mucaadun fi ljawaab su'aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey marka cumuum iyo khusuusba waxay ku xidhan tahay su'aasha wixii ku sugnaa laakiin hadduu yahay iskii mid mufiid u ah ifaadada uu wax faa'iidaynayo cumuum faa'iidaynayana aynay ku xidhnayn yani su'aashii in markaa lagu ladho oo la soo celiyo waxaa la odhanayaa kalaam mustaqili uu ka dhigan yahay oo sidiisa u soo arooray cumuum hadduu ku tusinayaan cumuumkiisaa loo qaadanaya huwa ahuuru maauh mar kastaba waa ahuur biyaha badu waa daahir muahir ah biyo kale ha la haysto ama yaan la haysan alxillu maytatuhu ay xalaal tahay yani bakhtigiisuna fakhusia umuum kitaabi waxaa la khasisay kitaabka cumuumkiisa wa huwa qaطciyun isagoo umum isagoo kitaabku uu qaطci uu yahay isagoo kitaabku uu qaطci yahay huwada waxaad u celinaysaa kitaabkee cumuumka u celin mayse bikhabari اlaaxaadi baa lagu khasisay wa huwa markaa yani khabarulwaaxidku ama khabarulaaxaadku danniyun waa mid danni loo nisbey walam yuqadam alqaطciyu cala danniyi qaطcigii lama hormarin cala danniyi danniga lagama hormarin waayo qaطci wuxuu ku ahaa waa qaطciyu hubuut buu ahaaye yani qaطciyu dalaala calaa kulli fardin kuma ahayn sida saxiix ay jamaahiirtu maraan yani suurada sababu nuzuulkaoo kale ama sababulwuruudkaoo kale qaci waa ku noqonaya jamaahiirtu waa qabaan laakiin afraadda cumuumkao dhan qaci ku noqon maayo wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi jamaahiirtu waxay qabaan suurada sabab nuzuulka ama sabab sababulwuruudka ee xadiidku ku soo arooray ama aayaddu ku soo degtay suuradaa khaaskeeda jasmi qaciyuu ku yahay imaam maalik waxaa loo nisbeeyey yadana danni buu ku yahay laakiin jamaahiirtu waxay qabaan maya qaci buu ku yahay qowlkoodaana saxan saas aawoodee lagama reebi karo inta la yidhaahdo naskii waa baaqi cumuumkiisiyo waa la deliishanayaa laakiin suuradii sabnuzuulka deliilkan baa ka khasisay lama odhan karo waa la nasakhay waa la odhan karaa laakiin cumuumkii intii kale waa baaqi laakiin suuradii sabnuzuulkaa laga saaray taasi ma dhici karta bay yidhahdeen inta kale laakiin wuxuu ku yahay danni abu xaniifa isaga waxaa laga sheegaa inuu yidhi afraadda uu caamka ku yahay dhammaantood wuxuu ku yahay qaciyu dalaala saas aawadee waxaa laga sheegaa inuu yidhi aayadda caamkaa xadiis aaxaad ma khasisi karo waayo afraaddii fardi kastaba qaci buu ku yahay laakiin jamaahiirtu markaysagaa taas ma qabaan ee waxay leeyihiin waa daniyu dalaalu ku yahay saddexda madhabood ee kale saasay leeyihin daniyu dalaalu ku yahay suuradaasaaba nuzuulka iyagu isku sii khilaafeen laakiin inta kale way isla ogol yihiin inuu daniyu dalaala ku yahay waa saas calaa kulli xaal khulaasada hadalku wuxuu yahay laba daliil oo qaطci isma caaridi karaan waayo shareecadu ma tanaaqudo waxay isaga hor iman karaan oo isku caaridi karaan inuu midna naasikh yahay midna mansuukh yahay laakiin labaduba iyagoo muxkam ah laba daliil oo qaطcii isma caaridi karaan inuu midkood markaa ka kale naasikh u yahay ama mukhasis u yahay mooyaane oo labadii daliilee qaطciga ahaa mid ka kale waa khasisi karaa midna ka kale waa nasakhi karaa laakiin labadaa midnaba haddaanu ahayn muxkamna uu yahay ya yani isma caaridi karaan waayo shareecadu ma tanaaqudo daliil qaطci iyo daliil dannigina isma caaridi karaan waayo dannigii uma beegtoomaayo qaطciga maadaama aanu u dhigmayn oo u beegtoomayn dee ma caaridi kare waxay noqonaysaa in qaطciga lagu camal falo saasay noqonaysa haddii laakiin midkood ka dannigii uu yahay mid mukhasis ah kan qaطcigiina uu yahay mid caam ah markaasoo kale waa iscaaridi karaan laakiin waxaa la samaynaya in la isku khasiso oo waxaa la odhanayaa qaطcigii iyo dannigii waa la isku khasisayaa baa la odhan karaa taana saasaa la odhan karaa halkaa mas'ale culammadu isku khilaafsan yihiin baa jirto oo daliilka qaطciga ah daliil dannigii ma nasakhi karaa mise ma nasakhi karo khilaaf baa ku jira qowlka mashhuurka ee dee jamaahiirtu ay maraan ayay mashaayikhdu ku socdeen laakiin bacdu ahlicilmi waxay qabaan deliilkii qaciga ahaa deliil danniya waa lagu nasakhi karaa waayo waxa qaciga ahayd waxay tahay waa hubuudkooda iyo sugnaanshahooda laakiin dawaamka xukumkoodu daa'imayo istimraarayaa qaci may ahayn oo lama odhan lama nasakhaayo marka dawaamkii iyo istimraarkii oo danni ahaa ayaa deliil kaloo dannigi ku soo arooray kama badna inuu danni danni caariday saas aawoodee xadiidkii aaxaadkii aayad qur'aana waa nasikhi karaa bay markaa ahlucilmiga qaarkood qabaan waana qowl quwadiisa leh laakiin sidii mashhuurkaabay mashaayikhdu ay ku socdeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk